بسم الله الرحمن الرحيم الحمد لله رب العالمين والصلاة والسلام على أشرف الأنبياء والمرسلين وعلى آله وأصحابه ومن تبعهم بإحسان إلى يوم الدين وبعد waxaynu ku soo jirnay mafhuumu lmukhaalafada ayaan ku soo jirnay waxaan ka bilaabaynaa walaa yamnacu qiyaasa almaskuuti bilmanduuq marka culima takhsiis uu meesha yimaad ee shay lasoo khasiso sida tusaale ahaan warabaaibukum allatii fii xujuurikum allatii fii xujuurikum rabaaibtii qaarna waa la khasisay oo allatii fii xujuurikum baa lagu khasisay qaarna lama khasisin oo waa rabaaibtii aan xujuurtaada ku sugnayn haddaba halkan waxaa laga hadlayaa tii xujuurta ku sugnayd nikaaxeegu inuu xaaraan yahay buu ilaahay sheegay subxaanahu wa tacaala tii xujuurta ku sugnayd nikaaxeegu inuu xaaraan yahay ayaa laynoo sheegay ama laynoo caddeeyeyba wa rabaa'ibukum ullaati fii xujuurikum nikaaxi xaaraan buu noqonayaa wa rabaa'ibukum ullaati fii xujuurikum haddaba tii xujuurta ku sugnayd waa la sheegay taxriimkeegee tii adan adigu korsanin ee laga aamusay matan xujuurta ku sugan unbaa matan la khasisay unbaa wada camimaysa mise taa aan la korsanin aayadda kuma sheegano oo waa looga qiyaasanayaa laba qowl ayaa ku jira laba qowl ayaa ku jira qole waxay leeyihiin takhsiiskan aynu sheegnay unba xataa taa maqan unba unbaa wada camimayso wada keensanaysa qolena waxay leeyihiin may ma wada camimayso ma wada keensanayse waxa weeyaan waa looga qiyaasanaya wuxuu yidhi walaa yamnacu ma manciyayo waxyaabaha takhsiiska madkuurka keenayaa qiyaasalmaskuuti talaga ka laga aamusay qiyaasashadiisa bilmanduuqi ka lagu hadlay looga qiyaasto in markaa warabaa'ibukum ullaati ayaa laydinka xarimay warabaa'ibukum baa laydinka xarimay inantii xaaskaagu ay dhashay ayaa lagaa xarimay allaatii hablahaasoo fii xujuurikum idinka dhabtiina ku sugan ood idinku soo korsateen hablahaad soo korsateen haddaba allaatii fii xujuurikum hablaha ay xaaskaagu dhashay eed soo korsatay waa laynaga xarimayo waynu aragnaa waa la khasiso ayaddana ilahay baa inoogu sheegay kuwa hadaba adigu adan soo korinin ee laakiin xaaskaaguni ay dhashay kuwa waxa looga qiyaasanayaa buu ina yidhi tan aad soo korsatay oo xaaraan bay labaduba isla yihiin ma guursan kartid inan xaaskaagu dhashay ama kolkaa inanta adigu ad korisid ama inanta adigu yaadan korinine marnaba ma guursan kartid ta ad korisayna waa manduuq oo ilaahay baa yidhi allatii fii xujuurikum ta adan soo korinna waxa looga qiyaastay kan manduuqa abaa ah looga qiyaastay oo mar kaste haddaba waa looga qiyaasanayaa ma aha maskuudka ayaa manduuqa looga qiyaasanay ma ahee maskuudku iyo manduuqu hadday ciladii qiyaaska ay wadaagaan iyo shuruudihii qiyaaska haddii laga wada helo waa layskaga qiyaasanayaa buu sheekhu ku yidhi laakiin kan makhsuuski ihi ee hadda la khasisay allatii fii xujuurikum ah yaan la odhanin wuu wada camimayaayo xataa ka laga aamusay wuu wada camimayaa yaan la odhanin oo dalaaladu waa wada manduuq yaan la odhanin kani ma wada camimayo ta laga aamusay waaba laga aamusay oo lafdigani ma keensanayo walaa yamnacu ma manciyayo takhsiiskii qiyaasalmaskuuti ka laga aamusay qiyaasashadiisa ma manciyayo bilmanduuqi ka lagu hadlay looga qiyaasto horta qiyaas ma manciyayo waa la iskaga qiyaaskaasi mamnuuc maaha sheekheennin haddaba marka la eego inuuna qiyaasku mamnuuc ahayn buu sheegaye waa la yskaga qiyaasan inama odhan waa la yskaga qiyaasan inama odhan laakiin wuxuu ina yidhi qiyaasku mamnuuc ma waxaa halkaa ku jira waa la yskaga qiyaasan hadduu ina yidhaa waxaa la moodayaa kolley iyo kolley ka laga aamusay in looga qiyaasanayo ka la sheegay sidaana ma maaho dee shuruudaa la eegaya xilliga qiyaaska shuruudihii baa sii bandhigaya ciladii jaamicada ahayd ee ka dhexaynaysay inay wada sitaan iyo inayna wada sidan iyo kolka waa la yskaga qiyaasanayaa waa baab kale e qiyaasku mamnuuc maaha hayna yidhaah kolkuu qiyaasku mamnuuc noqon waayo marka shuruudda qiyaaska la helana waa la yskaga qiyaasan marka shuruudda qiyaaska la waayana la yskaga qiyaasan maayo walaa yamnacu ma manciyayo waa wixii takhsiiska keenayey qiyaasalmaskuuti ka laga aamusay qiyaasashadiisa ma manciyayo bilmanduuqi ka lagu hadlay looga qiyaasto falaa yacumuhu almacruudu falaa yacumuhu almacruudu saa ma idiin qoraya mise falaa yacumu lmacruuda buu qoraya falaa yacumuhu ma qoraya ha ma ku jirtaa sax hadaasi macno weyn bay ugu jira waa sax wey kaygu hadaasuu ka tegey falaa yacumuhu maskuudka ma camimayo almacruudu kii la qayday camimi maayo ereyga macruud ah, waa wax lasoo bandhigay isagoo la qayday ayaa lasoo bandhigay haddaba kan la qayday ee qaydka sitaa kii maskuudka ahaa ma camimayo oo falaa yacumuhu hadaasi maskuudkii bay u noqonaysaa intii laga aamusay almacruudna waa qaydka iyo intan qaydka sidata weeyi qaydka intan sidata ayaa almacruud la odhanaya haddaba culima halkaa inagoo eegayna falaa yacumuhu lmacruudu kan la qayday ma caamimayo kii laga aamusay oo tusaaleheenna warabaa'ibukum rabaa'ibukum ullaatii fii xujuurikum rabaa'ibtaa xijrigeenna ku suganeen soo korsannay ma wada camimayaan kuwii aynaan soo korsan kuwaa ma camima maskuudkii ma camimayaan laakiin waa hee qiyaaskaan mamnuuc ahayn qiyaaska ayaana mamnuuc ahayne ma camimayaan buu ku yidhi falaa yacumuhu ma camimayo maskuudka almacruudu kii la qayday ee ama sifada lagu qayday ama shardiga lagu qayday ama istinaha lagu qayday ama qaayaha lagu qayday kaasi ma camimayo buu ku yidhi wa qiila waxaa la yidhi yacumuhu wuu camimayaa oo kan uunbaa wada camimaya oo loo deliishanayaa saasna qiil ayaa qaba oo inuu camimayo ayay qoladaasina ku tegeen wahuwa mafhuumu lmukhaalafahu sifatun mafhuumu sifatin sifo macnaheega ayaa la yidhaha mafhuumulmukhaalafo sifo ereyga sifada ah naxwada nactigaa loo yaqaanay hadda nactigii loogama jeedo sifadan waxaa loo yaqaan almacna alqaa'im bilgayr waa macno wax kale ku taagan ayuu iska noqonayaa kolkaas sifadii naxwuhu way soo geli shay qayd ah un baa laga wataa xataa idaafada ilan idaafadu qayd bay ahaan jirtay oo qalamu rajulin markaan idhaahdo qalinkaa markaan rajul u idaafeeyo qayd baa iga baxay la oran jiray maxay qaydkii qalamkii imraada iyo idaafadu qayd bay sideeda ahayd haddaba shay sifa ah oo sifadii naxwaha ah ama shay idaafaba si qaab idaafeed oo kale u soo arooray ama shay mawsuufkiisu maxduuf oo kaleba uu yahay waxyaabahaasoo dhan baa sifada looga jeedaa laakiin kii naxwaha loogama jeedo keliya wuxuu sheekheennu ka reebay sharaxa walaysa bishardin wala istinaa'in walaa gaaya saddexdaa unbaan unbaan sifadan hadda soo gelaynin shardigu sidiisa ma aha sifo istinuhuna ma aha sidiisa sifo qaydku gaayuhuna ma aha sidiisa sifo saddexdaa qodob ayaa inaga haraya oo sifadan ka baxaya waxyaabaha kale oo dhan ayaa sifadii iska soo hoosgelaya oo sifadii iskala mid noqonaya wa huwa mafhuumulmukhaalafuhu huwa damiirkaasi mafhuumulmukhaalafu u noqon laakiin waxaa loo jeedaa mafhuumulmukhaalafada xukunkeega maxalkeegaa loo jeedaa xukunkan mafhuumulmukhaalafaha maxalkiisu waa sifatun mafhuumu sifatin bitaqdiiri mudaaf sifo waxaa laga fahmayo weeyi kalhanami adhigii asaa'imati foofaysay oo kaleba weeye alanam asaaib alhanam marka la yidhaha alhanam een sida adhiga u sheegeen xukunkiisa sheego in alhanam zakadiisa doonayo in zaka ka waajibta iyo in kale inaan caddeeyo haddaan alhanam asaa'ima ku qaydo yaa inaga baxay xukunkaa yaa ka baxay hanamka macluufada ah ka baxay sow ma aha dee waa mafhuumulmukhaalafo ma aha mafhuumulmuwaafaqo mafhuumulmuwaafaqada manduuqa iyo mafhuumka ayaa xukunka ka midoobayey laakiin halkan haddaan filghanami saa'imati zakaatun idhaa oon saa'imo ku qaydo hanamka macluufada een foofin ee la calfiyo zaka laguma le bay ka dhigan tahay zaka laguma oo kala xuk wey ka foofana zakaa lagu leeyahay kaan foofinna zaka laguma leh haddaba maxalkii mafhuumulmukhaalafada xukunkeega zaka la'aanta ah maxalkiisu waa mafhuumu sifa waa saaimada waxa aynu ka fahmayno oo ah macluufada alhanam almacluufa ayuu xukunka zaka la'aantii ku dhacayaa sifada waxaynu ka fahnay ayuu xukunkii ku dhacayaa wa huwa mafhuumu lmukhaalafadu sifatun mafhuumu sifatin sifada kan laga fahmayo weeye wadaalika kaasi kalhanami saa'ima oo kaleba weeye ereygan asaa'imi ihi waa qeyd asaa'ima waa qeyd ereygan hanam ah ayuu qaydayaa macluufadii baa inaga baxday markaa wa saaimati baa isna ka mid a ah. saaimati lhanam haddaad tidhaa fii saaimati lhanami zakaatun oo sidaa haddaynu ugu dhawaaqno fii saaimati lhanami zakaatun haddaynu nidhaa lafdiga fii saaimati lhanami zakaatun ah waa la wariyo xadiid ahaan baa loo wariyey isagoo sidaasa fii saaimati lhanami zakaatun hadda sifadii naxwu halkaa may taallaa fii saaimati alghanami zakaatu marka la saa'imadani sow qayd uma aha ee hanamka oo sidaba idaafadaa bal hadda xaliya saaimati alghanam marka la waa min idaafati sifati ila almawsuuf waxaa la mudaafku waa kee fii saaimati alghanami zakaatun markaan idha ah way mudaafkii saaimada saa'imadani waa sifa sifadii baa mudaaf laga dhigay haye waxa loo idaafeeyey oo mudaafun ilayhiina uu noqday mawsuufkii baabkan waxaa la yidhaha min baabi eh, idaafati sifa ila almawsuufi baa la yidhaahdaa haddaba saa'imati lghanam saa'imadani iyadoo sifadii naxwaha aan ahayn ayay haddana qeyd u tahay ghanamkii oo fii saa'imati lghanam markaad dhadhansato adhiga foofa ayaad odhanaysaayo weli waa qeyd adhigii baa foofid lagu qaydayaa markaana adhiga la calfinayo unbaa inaga baxaya oo mafhuumulmukhaalafa meesha waa jooga wax inaga baxaya oo xukunkan manduuqa ah ka baxaya oo mafhuumulmukhaalafadii ah ayaa weli meesha jooga laakiin sifadii naxwaha ma aha wa kasaaimati oo kale weeyi kasaaimati kasaaimati waxa weeyi waa fooftadii waxa ahaatay zakaatun filasaxi asaimati foofto marka la yidhaha maxaa baxay halkan mawsuufba ma joogo laakiin mawsuuf ayaa iska xadfan mawsuufba ma jooge fi saaimati zakaatun baa tidhi fooftada waxaa ku sugan zako fooftadii maxaa baxay markaa waa qayd ereygan fooftiihi waa shay foofayo wey shayga foofa maxaa la yaqaanaa inuu adhigu wuu foofaa oo geelu wuu foofaa ooladu way fooftaa saddexduba ma foofaan mise horta adhigunbaa foofa horta ma adhigunbaa foofa mise saddexduba way foofaan saddexduba way foofaan haddaba waxaad arkaysaa marka la yidhaha alghanam asaa'ima adhiga foofa waxa inaga baxayay loda foofta ma ahayn geela foofana ma ahayn waxa inaga baxay waxa inaga loda la calfiya ma ahayn geela la calfiyana ma ahayn waxa inaga baxayay muxuu ahaa markaan idhaa filghanami saaima markaan idhaa malada la calfiyaa baxday mise geela la calfiyaa baxay dee xukunku horta yuu ka hadlayaa malo la malo fooftu ka hadlaya marka hore ma geel foofuu ka hadlaya muxuu ka hadlaya xukunku ari foofa maadaamu ari foofa laga hadlay waxa inaga baxayaa ma aha looda la calfiyo mana aha geela la calfiye waa adhiga hee la calfiyo tusaalaha koobaad ariga la calfiyo inaga baxay tusaalaha labaad ee wasaaimati alghanam ana yaa inaga baxay sidoo kale saaimati alghanam isna yaa inaga baxay oon ari la calfiyo tusaalaha asaaima foofto uun ah foofto marka lagu yidhaah halkaa tusaalaha u dambeeya yaa inaga baxay ilan waa qaydo mafhuumulmukhaalafo u baxay saddexdii la calfinayey baa inaga baxay waayo ereygan waxa manduuqa marka fooftada zakaa lagu leeyahay ad fooftadaasi waa ari ma odhan kartid ari oo qura fooftadaasi waa lo oo qurana ma odhan kartid fooftadaasi waa geel oo qurana ma odhan kartid ereyga foofti ihi sidiisa wuxuu manduuqugu yahay saddexdiiba saddexduba waa foofto saddexdaba zakaa lagu yeelanaya markaa waxaa mafhuumulmukhaalafo u baxaya saddexdaa saddexdoodii oo oo calafka iyo balka loo dhigo oon foofaynin baa inaga baxaya waad aragtaa وهو مفهوم المخالفه صفة مفهوم صفة صفة مفهوم كيد إيا معنى هيد ويي وذلك كاسي كالغنم سائم أرغ فوفا أو كلبويان وسائمة الغنم أرغ فوفتدي سو كلبويان وكالسائمة فوفتدي أو كلبوي في الأصحي قولك أصحا أصحا مركا أينو إيغنو وكجمهور تلو نسبيي سدا أيو نقنيا لكن وحا إنك بحي هلكا مركا إنو مفهوم المخالفه wahuwa ifatun markaynu nidhi wahuwa ifatun ama mafhuumu ifatin laqabka waxaa loo yaqaan baa inaga baxay oo laqabku mafhuumulmukhaalafo ma yeesho mafhuumulmukhaalafo laqabku male laqabow maxaa tahay waa ismigii aynu naqaanee jaamidka ahaabaa laqab la yidhaah haddaad tidhaa jaaa rajulun jaaa rajulun dee arday bilow inaad wax ugu soo dhowaynayso mooyaane xaqiiqa ahaan odhan maysid rajulkan gabadh baa iga baxaysa rajulkani ismigani waa laqabka usuulka loo yaqaan ama waa ismi jaamida weeyi ismigan jaamidkii mafhuumulmukhaalafo ma yeeshee mafhuumulmukhaalafada sifadun baa yeelata wa huwa sifatun buu ina leeyahay jaaa rajulun markaad tidhaa nin baa yimid dee odhan maysa haddaba gabadhi ma imanin haddaan jaaa rajulun idhaa maanaa gabadh ka hadlayba qasab toos waxaan u qaadanayaa inayna gabadhi iman hamoodin inay tahay jaaa rajul haddaan nin baa yimid waxaa dhici karta gabadhna inay timid oon ka aamusay uun maqasab baa laygu leeyahy wixii oga dhan inaan wada sheego horta waxaan ogahay oo dhan inaan wada sheego ma qasab baa mise qasab maaha iminka masalan haddaan u baahdo ma odhan karaano halkaa maraya masaajidka saddex nin baa ku jira saddex nin uun maaha hadda saddex nin uun odhan maayo saddex nin baa masaajidka fadhiya haddaan ia ma been baan sheegay mise run ee halkaasaan maraya saddex nin baa dhex fadhiya masaajidka inteenanba waan fadhinaa ma been baa mise waa run war waa run saddex nin way fadhiyaan miyaa laygu qabsanayaa lay odhanayaa war meesha boqolaal nin baa fadhiye saddex maxaad uti layma odhan de anu intaan doonaan ka waramaya kolba intaan isaan doonaan uga warramayaayo waxa been ah inaan idhaa saddex uun baa fadhiya saddex uun haddaan idhaa oon saddexda ku qaydo dad kale diidanahay taasi waa beenoo waad arkaysaa laakiin inaan haddaanan qaydin dee halkaa waxa maraya inaan idhaa daargeysa guri qurux badan baa ku yaalla waa run guri qurux badan wuu ku yaalla haddaa lay odhan maayo maxaad u yaraysay maxaa boqolaal guri aad u odhan weyday anuu kolba intaan doonaan ka warramaya ilan qasab layguma leh inaan intaan inaan waxa jiro dhan inaan ka wada warramo haddaba sheekhu halkaa markuu ka hadlayey wuxuu yidhi wahuwa buu yidhi mafhuumulmukhaalafuhu sifatun mafhuumu sifatin sifo waxaa laga fahmo weeyaan wadaalika kaasi kalghanami saa'ima adhiga foofo oo kaleba weeyaan wa saa'imati alghanami adhiga fooftadiisa oo kaleba weeyaan wa ka saaimati fooftada oo kaleba weeyaan filasaxi qowlka asaxa ah ee sixada badan haddaba maxaa mafhuumulmukhaalafadi maxaa la anfiyeyey marka la dhaha filhanami saaima zakaatun maxaa la anfiyeyey ma macluufo o dhan mise hanamka macluufada ah markaan idhaa saaimat ilhanam maxaa la anfiyayaa hanafka macluufada markaan asaaima qura idhaa maxaa la anfiyayaa nacam nacam nimcooleyda macluufadaasow ma aha sheekhaa ka hadlaya waxa la anfiyayo ee mafhumulmukhaalafadu yahay walmanfiyu ka la anfiyayaa fil awalayni labada hore macluufatu lghanami waa adhiga macluufada ee la calfiyo ee la quudiyo calalmukhtaari qowlka mukhtaarka ah adhiga macluufada ah ayaa qowlka hore la anfiyayaa wa fi haalisi mas'alada saddexaadna waa mas'aladee waa asaa'ima qura tii ahayd wa fi thalii ka saddexaadna waxa manfiga ee la anfiyayaa macluufatulnacami nimcoolayda oo dhan teeda la calfiyo ama lo ha ahaato ama geel ha ahaado ama ari ha ahaado macluufatulhanam oo dhan weeyi sifadii haddaba sheekhu saddex tusaaluu inaga siiyey oo sifada ah oo mafhuumulmukhaalafadiia ah. saddexdaa tusaale uu inoo tusaaleeyey waa sifadii naxwaha kalhanami saaima iyo kii idaafada saaimati lhanam iyo sifada mujaradada ee mawsuufka igu maqan yahay sida asaaima talow sifadu ma saddexdaa uunba mise wax kalena way leedahay wa minhaa waxaa ka mida sifada alcilatu ciladii ayaa ka mid a oo mafhuumulmukhaalafada waxaa ka mid a cilo xukun baa la sheegaya ciladiisana waa la raacinaya mafhuumulmukhaalafa meesha imanaya markaa cilo maxaa ka mid a ciladii waxaa ka mid a anoo idhaahda acdi saa'ila lixaajatihi acdi warniyahow sii ka ku su'aalanayee baahan lixaajatihi baahida uu u baahan yahay dartii u si qofka wax ku su'aasha baahidiisa dartii ku sii hadda xukun baa meeshaa yimid waxa weeye qofku hadduu wax ku su'aasho haduu baahan yahay eg cilada loo siinaya waa hadduu baahan yahay hadduu baahan yahay wax sii halkaas saa ma aha manduuqi waxa weeye qofkan ku su'aalanaya oo dhan waxa siinine ka wax ku su'aalanayaa hadduu baahi qabo si haddaba maxaa mafhuumulmukhaalafa kan ku su'aalanayaa ee miskiinka iska dhigaya hadduu caloo leeyahay ka waran oo ka xoqanayo isagoo khamiiskiiba xidhan karila ama shaadhkiiba u xidhmi la'yahay ayuu ku yidhi waan dawarsanayaa maalin baa waxa ila yaabadnaa anoo maka jooga ayay inana soo agmartay ina xijaaban ayaa soo agmartay oo quruxda ad yaabto markaasay noo timid way dawarsanaysaa waa miskiinad marna inantu masii eegay marna waxayna weydiisanayso maneegu ilaayaa buu ii keenay kolkaa nin baan la hadlay oon idhi reer makaa war waa sidee baan ku idhi markaasuu yidhi waa filistiin waa filistiin iyadoo ma doonayso cuntee gaajo ma haysa lacag bay rabtaa <laughs> waa sidoo hadda hadalka igu yidhi ilaahay baa xaqiiqada og laakiin waxaad dareemi karaysaa damiirkaagu kuma siinayo eg damiirkaa wuu yar diidayaa dee qof haddaad aragto maxaan ku idhaha nimcadu ay ka daadaadanayso ay ka soo horrayso oo haddana wax yar ku weydiisanaya inuu xanuunsanayo iyo inuu wuxuu ku weydiisanaya wax kale yahay waa de waad isweydiinaysaa waa maxay baad odhanaysaa qofkani waa su-aal haddaba acdi saa'ila lixaajatihi ka wax ku weydiista hadduu baahan yahay sii baa lagu yidhi ka wax ku weydiista hadduuna baahnayn maxaa mafhuumulmukhaalafa aynoo qaadanayna inaan la siinaynin way iska soo horjeedaan labadan xukun manduuqu waa hadduu baahan yahay baa la siinaya mafhuumulkhaalafaduna waa maxay markaa inaan la siinayn sifadiina waa waa cilada sifadii mee haddaba mafhuumulmukhaalafada inoo faa'iidaysay waa lixaajatihi ciladaas ayaa ka a wa minhaa waxaa ka mida alcilatu ciladiibaa ka mida waa sifadii bay ka mid yihiin inoo faa'iideynaysay wadarfu darafkiibaa ka mida darafkanina sifadiibuu ka mid yahay mafhuumul mukhaalafada inoo faa'iideynayey darafku labada darafkuu dooni ha noqdo ama daraf makaan ha ahaado ama daraf zamaan ha ahaado oo maxaynu odhanaynaa labada daraf waxaa lagu odhanayaa tusaalaha sharxu qorayo saafir hadan baa lagu yihi saafir hadan berri safar marka amarkaa lagu siiye saafir hadan lagu yidhi saafir war safar hadan berri maxaad halkaa ka qaadanaysaa maanta ma safri kartaa saa dambe ma safri kartaa saafir kadan berri safar marka lagu yidhaa inaan maanta sayidku adoonkiisa haduu ku yidhaa saafir kadan berri safar hadduu yidhaa adoonku maanta ma safri karo sidoo kale adoonku saa dambana ma safri karo waayo mafhuumulmukhaalafa loo qaatay labadaa kale inaan la samayn karaynin manduuqiina in berri un la safrayo weeyaan waa daraf markaa sifadii mafhuumulmukhaalafada inoo faa'idaysay waa qaydkii ilan waxaan dhani quyuud bay ahaan jireen qayd baa loo yaqaana xagga luqadda waa shay qaydan saafir safar marka lagu yidhaah safarkii waa la qayday waxaa lagu qayday wakti gaar ah wakti gaar ah ayaa lagu qayday darafku hadduu daraf makaan yahay waxaa lagu odhanayaa ijlis amaama almucallim haddii lagu yidhaha ijlis amaama almucallim waxaad fadhiisataa mucallimka hortiisaa lagu yidhi manduuqu waa maxay ijlis fadhiiso lagu yidhi meelo badan baa la fadhiisan karaaye meel gaar ah ayaa loo cayimay oo sayidku adduunkiisa inuu fadhiisto u cayimay ijlis amaamal almucallimi fadhiiso macallimka hortiisa amaama waa daraf makaan sideeda sifo weeyaan xagga marka la eego usuulka waxaanay sifada yidhaahdeen adu waa qayd weeyaan qaydkuna maadaamuu wax saarayo waxan uu saarayaa haddayna faa'iido gaarihi ayna ku soo aroorin oo kuwii maalinta hore aan ka warrannay eh, mafhuumulmukhaalafa loo qaadanaya ijlis amaama almucallim macalinka hortiisa inaad fadhiisataa waa manduuq haddaba macalinka ma daba fadhiisan kartaa ama ma dhinac fadhiisan kartaa ijlis amaama almucallim adoonka markuu sayidkiisu ku yima ku yidhaah mana daba fadhiisan karo mana eh, dhinac fadhiisan karo waana mafhuumulmukhaalafa oo maadaamo ijlistii amar ay tahay ta kale waa manhi illa way iska soo horjeedeene manhinimaa loo qaadanaya waa darafka labadiisii qaybood walxaal xaalka ayaa kamida xaalkii ayaa kamid mida oo xaalku isaguna sidoo kale waxa weeye waa sifo sifadii dee qoladani ay sheegayeen waa sifo waxay inoo faa'iideynayaanna mafhuumulmukhaalafu inoo faa'iideyn xaalka waxa ka mid a ah haddaba ila alcabdi mutiican baa lagu yidhi axsin u samafal ila alcabdi addoonka u samafal muiican markuu yahay muiic midku adeecayo markuu yahay addoonka u samafal axsin ila alcabdi muiican ereygan muiicanihi waa qeyd ama waa sifo waxaa lagu amray addoonka mutiica ah inaad u samafarto maxaa mafhuumulmukhaalafa aynu u qaadanaynaa mafhuumulmukhaalafa maxaynu u qaadanaynaa addoonku hadduu caasi yahay inaan loo samafalaynin looma samafalayo addoonkii caasiga ahaa washardu washardu iyo shardigii weeyi ereygaa washardu ah aynu ku baraarugno hamoodina cilada inuu ku cadfan yahay oo ha odhanin wa minhaa sifada waxa ka tirsan alcilatu ciladiibaa ka tirsan wadarfu darafkiibaa ka tirsan walxaalu xaalkiibaa ka tirsan washardubaa ka tirsan ha odhan so inagii shardiga soo diidnay shardiga iyo istinaha iyo gaayahaba waan soo diidnay washardu markaan idhaha wuxuu ku cadfan yahay sifadii guud wa huwa mafhuumulmukhaalafuhu mafhuumulmukhaalafuhu hee sifatun mafhuumu sifatin صفه waxa laga fahmo way waa mafhum al-mukhalafatu sifatu way ereyga sifatun khabarka dhacay ayuu shardigu ku xidhan yahay wa huwa sifatun sifo weeyi wa shardu shardi weeyi shardiguna sidiisa mafhum al noqonaya sifada wixii aynu ka fahanay mafhum al noqday shardiga wixii aynu ka fahanayna mafhum al noqday oo shardigii maxaa kamid hadaba aayad qur'aana ayuu rabbi ku yiri wa in kunna ulati hamlin faanfiquu calayhinna wain kunna haddii la helo oo ay jiraan ulaati xamlin dumar uur u saaxiiba wain kunna hadday yihiin ulaati xamlin kuwa uur saaxiiba hadday yihiin dumarkan la furay hadday uur leeyihiin buu ilaahay yidhi dumarkii la furay hadday uur leeyihiin faanfiquu calayhinna ragow biiliya waxa ilaahay ina amray gabadha la dalaaqo ee la furo haddii ay uur leedahay in la in la biilinayo haddaba faanfiquu waa amar amarkuna sidiisaba waajib buu keenayey faanfiquu biiliya calayhina dumarka baa layna yidhi war dumarka biiliya sow laynama amrin inaan dumarka biilino shardi baa lagu xidhay haddaba dumarka la furay biiliya baa layna oo weligaaba miyaad biilini gabadha adoo furay weligaaba biil baa ayaad u qoraysaa miyaa haddaad furto shardi buu ilaahay ku xidhay biilkii waxaa la yidhi in kuna wlaati xamlin hadday uur leeyihiin ayaa shardigii biilinta ahaa lagu xidhay haddaba waxaynu haynaa gabadha la furo iyadoo uur leh in la biiliya ragga waajib bay ku tahay oo waa arrin waajiba oon baryo ahayn weeyi mafhuumulmukhaalafo maxaynu u qaadanaynaa haddaba haddii ayna uur lahayn oo xaa'ilo ay tahay ama golmadhan ay tahay inaan la biilinayn baynu qabnaa saasaan ka qaadanaynaa mafhuumulmukhaalafadii oo gabadhii waajib maaha iyadoo xaa'ilo ah haddii la furo in la biiliyo hadday laakiin uur leedahay waa qasab wain kunna haddii ay yihiin dumarka la dalaaqay ulaati xamlin kuwo uur leh haddii ay yihiin ama uur u saaxiiba fa anfiquu biiliya calayhina dushooda biiliya kayrkood haddaba infaaqu uma waajibin waynu aragnaa waa shardigii waa mafhuumulmukhaalafa aan shardigaa ka qaadanay wakadaa kan waxaa lamida alqaayatu qaayihii baa lamida qaayaha soo maynaan arag ereyga qaayuhuna mafhuumulmukhaalafu inoo faa'iideyn oo shay kastoo wax lagu qaayoodo waxaynu odhanaynaa waa mafhuumulmukhaalafaa ku jira qaayihiina mafhuumulmukhaalafu inoo noqonaya maxaa kamida mid a oo aynu qaayaha uga qaadanaynaa qowlka asaxa ah ilaahay baa aayad qur'aana ku yidhi fa in dallaqahaa gabadha hadii uu furo falaa taxilu xalaal uma aha lahu isaga min bacdu intaa kadib xataa tankixa ilaayay guursato zawjan nin ilaayay guursato hayrahu isaga kayrkiiya haddii gabadhaas laba jeer aad furto ilaahay wuxuu inoo ogolaaday inaad soo ceshan kartid mar baad furtay waad soo ceshan kartaa haddana mar labaad baad furtay waad soo ceshan kartaa laakiin mar saddexaad haddaad furto oo gabadhii saddexad ka dhigto ilaahay qur-aanka wuxuu ku yidhi addalaaqu marataan dalaaqa rajciga ah ee gabadha lagu soo ceshan karaa waa laba jeerun mar saddexaad hadduu kaa dhaco nin reer wadi kara ma tihid talaacu baad samaysay ciyaar ayaad samaysay ciyaar baad samaysay kolkaa gabadhii xalaal dambe kuuma aha oo dib uma guursan kartid gabadhaa xataa tankixa zawjan hayrahu ilaa intay nin kale ka guursanayso nin kale markay guursato ninkaa kale welibana hadday guursato inuu meherku iskugu dhaco xalaal kuuma aha markaana ninkaa kaley guursatay waa inay gogol ku kulmaan xataa taduuqii cusaylatahu waa kii xadiidku ahaa gogol markay ku kulmaan ninkaa dambe eega ee guursaday markay gogol ku kulmaan haddana waa inuu furaa markuu furo haddana waa inay ciddadiisa ka baxdaa markay ciddadiisa ka baxdo markaasaa la leeyahy malaha waa la waaya arkay haddii laysku soo noqonayo bal hadda hala eegabaa la odhanaya waa laysguursan karaa markaa de waa dhici kartaa inuu la waayo arkay haddaba qaayaa jira falaa taxilu lahu gabadhu xalaal uma aha min bacdu intaa kadib xataa tankixa ilaahay ay guursato maxaa maxaa lagu qaayooday gabadha saddex jeer ad furtay ina inayna xalaal ku ahayn qaayaa loo sameeyey maxaa lagu qaayooday ilaa nin kale intay ka guursanaysaan lagu qaayooday haddaba waxaynu arkaynaa gabadhu nin kale hadday guursato xalaal bay kuu noqon laakiin ninkaa kalena yuuna noqonin orgigii la kiraysanayey oo kale haddii ninkani uu gabadha intay ciyaal iyo wax u dhashay ama gabadha intuu jeclaaday in adeerkii uu hoos ugu tago war gabadhii ku noqaan isleeyahay diintu iima banaynine intaad mehersato waxoogaa wada joogo iska furanaha kolkaa guursanaya hadduu yidhaah waa orgi la kiraystay oo kale kaasi dembigiisana wuu yeelanayaa reerka marka la guursanayo wakti laguma xidho haddaad markaad guursanaysa gabadha ku tidahda hayo heblaayo waan isguursanayna laakiin sanad baan wadanka joogaaye sanadkaan baynu isqabayna haddaad tidhaa ka waran nikaaxa lama ogola diinteenu mutcada ma ogola wax qeyd ku xidhan oo la qeydaya ma lama ogola waxaynu haynaa halkaasi waa qeydkii hadaba wa shardu shardigii weeye wakadaa kan waxaa la mida algaayatu qaayihii baa la mida wa taqdiimu lmacmuuli wa taqdiimu lmacmuuli macmuulka oo la horraysiiyo ayaa ka mida haaliban sida haalibka ah taqdiimu lmacmuul taqdiimu lmacmuul culima markaynu ka warbixinayno taqdiimu lmacmuuli waxa weeye taqdiimulmacmuulku iyaaka nacbudu oo kale iyaaka nacbudu macnaheedu waa ilaahu aduun baanu ku caabudi maxaad haddaba u qaadatay mafhuumulmukhaalafo maxaad u qaadatay ma hayraka nacbudu ba mise waa laa nacbudu hayraka waa laa nacbudu hayraka iyaaka nacbudu laa nacbudu hayraka manduuquna waa adaanu ku caabudi mafhuumkuna waa laa nacbudu hayraka weeye waad aragtaa mafhuumulmukhaalafadu way iska soo hor midna waanu ku caabudi midna cid kale caabudi mayno weeyaan mafhuumulmukhaalafada iyo manduuqu saasay iskaga soo hor laakiin hadda la soco mafhuumulmuwaafaqada iskamay soo horjeedaynin manduuqa oo xukunka iskamay soo horjeedaynin mafhuumulmukhaalafadu ma adka ardayda qaar baa moodaysa inay adag tahay runtii ma adka waa arin aada iskaga fudud weeye wa taqdiimulmacmuuli macmuulka oo la qadimo ayaa kamida buu ku yidhi haaliban sida haalibka ah walcadadu cadadkiibaa kamida iyo tiradii qowlka asaxa ah ilaahay baa cadadka yidhi fajliduuhum jaldiya ثمانين sideetan جلدة jeedal sideetan jeedal ku dhufta ayaa la yidhi imaamu shaafici iyo ayaa laga soo naqliyey fajliduuhum amaaniina jaldatan sideetan jeedal haddaba ninkaa kiiska galay ee rabbi uu ka waramayo sideetan jeedal ku dhufta baa la yidhi manduuqii waa inuu waajib yahay jaldiga amaaniinku sideetanku mafhuumulmukhaalafada maxaynu u qaadanaynaa inaan sagaal iyo toddobaatan iyo wixii ka hooseeya aan lagu dhufanaynin inaan koob iyo siddeetan iyo wixii ka sarreeyana aan lagu dhufanaynin waayo laa akara walaa aqala ayuu ku leeyahay sheekheenu sharaxa hoose laa akara walaa aqala hana ka yaraynin hana ka badinin ka yaraynta iyo ka badintuba waa mafhuumulmukhaalafadii kan la qaatayna waa manduuqii oo waraysaa markaa wayufiidu waxa faa'iideeya alxasra xasri waxa faa'iideeya inamaa ereyga inamaa abaa faa'iideeya bilkasri kasro marka uu ku sugan yahay fil asaxi qowlka sixada badan xasri maxaa faa'iideeya ereyga inamaa marka la kasriyo waa fil asax inamaa ilaahukum ilaahiinu الله weeyi inamaa ilaahukum allah ilaahiinu waa allah uun ilaah kaloo xaq lagu caabudo ood leedihin ma jiro inamaa ilaahukum allah wa yufiidu waxa faa'iideeya alxasra xasriga waxa faa'iideeya inamaa ereyga inamaa ah bilkasri marka la kasriyo fil asaxi qowlka sixada badan waa kow kaasi xasri buu faa'iideeyaa wanaxwu damiirul dami wanaxwu damiirilfasli damiirulfasliga iyo ka lamidkaa ayaa isna xasriga faa'iideeya wanaxwu damiiri lfasli damiirulfasliga iyo ka lamidka ah ayaa isna xasriga faa'iideynaya damiirulfasli damiirka damiirulfasliga loo yaqaan ee mubtadaha iyo khabarka dhexdooda gala ama kaanada iyo ama nawaasikda ismigooga iyo khabarkooga dhexdooda gala damiirka damiirulfasligiina xasri buu faa'iideeyaa sida inamaa oo kale والكلام هو اللفظ هو ذا halka ku jirta ilaa huwa daasi alkalaam oo mubtada iyo al-lafd oo khabar bay dhixdooda gashay huwa daas oo kale xasri bay faa'iideynaysaa وأولئك هم المفلحون هم تاسو كلوي هم تاسو ضمير الفصل إلا أولئك هم مبتدا إيا المفلحون وخبر أي دحدو دقشاية ونحو ضمير الفصل ضمير كاسو أنيك إيقا قدي ضمير كوين لكسرية ونحو ضمير, الكس... ضمير الفصل ضمير الفصل إيا وحا لمدك أي حصر فائدين إياه damiirulfasliga ilaahay wuxuu ku yidhi faallaahu huwa alweliyu faallaahu ilaahay huwa alweliyu isaga uun baaba weliya isaga uun uunta maadan arkaynin allah waa mubtada alweliyuna waa khabar huwadana damiirulfasli xasri bay faa'iideyn sidii inamaa ay u faa'iideynaysay oo kale walaa lafdiga laa ah iyo wa ilaa lafdiga ilaayabaa xasri faa'iideeya ilaadii alistinaa'iyatu istinaa'iyada ahayd ee wax soo reebaysay laa iyo ilaa haddaad hadalka ku aragto isna xasri buu faa'iideeyaa laada laada iyo ilaadu haddaba laa iyo ilaa sheekhu markuu yidhi ilaada garanaye halkan laada laadu qasab ma aha waxa loo baahan yahay u nafyi baa loo jeedaa nafyi unbaa halkaa loo jeedaa laada nafyiga iyo ilaada ayaa ayaa xasri faa'iideeya nafyigu maabuu noqon karaa wamaa muxammadun ilaa rasuulun markaynu nidaa xasri baa ku jira maxaad ku macnaysaa wamaa muxamedun ilaa rasuul wamaa muxamedu nebi maxamed ma aha ilaa rasuulun rasuul mooye wax kale xasriga ma arkaysa halkaa ku jira xasri baa ku jira walaa lafdiga laa ah iyo wa ilaa lafdiga ilaa ah ayaa xasri faa'iideeya ilaadii alistinaa'iyatu istinaa'iyada ahayd haddaba mafhuumulmukhaalafadu wuu xuba iyagoo xasri faa'iidinaya haddana mafhuumulmukhaalafa wada yeelanayaan oo cagsiga waxaan la koobayo mooye waxa kale ayaa la diidan yahay oo xukunka loo diidan yahay haddaba talow yaa mafhuumulmukhaalafada ugu awood badan wahuwa kan ugu dambeeya waa laada iyo istifnaha eh aclaahaa isaga ayaa mafhuumulmukhaalafada noociyadiisa ugu awood badan wahuwa isaga ayaa aclaahaa ugu sarreeya laa iyo ilaada isaga ayaa ugu sareeya oo laa ilaaha illa allaahu markaa tidhaa laa ilaaha ilaah xaq lagu caabudaa ma jiro illa allaahu allah mooyaane eeg hadda waxaad arkaysaa in meesha xasri ku jiro waxaa kalood arkaysaa in manduuq iyo mafhuumulmukhaalafa isla yaaliin away manduuqii markaa laa ilaaha illa allaahu markaa tidhaa laa ilaaha ila allaahu yaa manduuqa ilaah aan allaah ahayn oo xaq lagu caabudaa inuuna jirin baa manduuqa yaa mafhuuma waxaa mafhuuma ilaaha xaqa lagu caabudaa allah oo keliya inuu yahay waa mafhuumulmukhaalafadii manduuquna ilaah xaq lagu caabudaa inuuna jirin oon allah ahayn eeg ilaahyadii kale xaqa lagu aabla caabudayey een allah ahayn inayna jirin baa manduuqa mafhuumulmukhaalafaduna allah un in xaq lagu caabudo ayaa ayaa mafhuumulmukhaalafadiya haddaba labadaasi way iska soo oo waad aragtaaye mafhuumulmukhaalafada ayaa ugu waxa ugu awood badan mafhuumulmukhaalafada noocyadeeda laa ilaaha ila allahda dakeega ama nafyiga iyo ilaada dakeega waayo ragga qaar baaba qaba inuu manduuqba yahay ragga qaar baaba leh labada dhinacba waa manduuq ilaah xaq lagu caabudoon allah allah ahayni inuuna jirin waa manduuq ilaaha xaqa lagu caabudaa allah qura inuu yahayna waa manduuq ragga qaar baa labadiiba manduuq ka dhigay hoostoose waa ka sharxu kaale waqiila inahu manduuqun labadaba manduuq baa la yidhi labadaba manduuq baa la yidhi waxaad og laakiin inuu manduuqu kaa kale yahay sida caadiga ah wahuwa isaga waa nafyiga iyo ilaada eh aclaaha mafhuumulmukhaalafada noociyadeeda ka ugu sarreeyo weeyi dee waaba la taagan yahay iyo waa mafhuumbaba la isku hayaaye famaa qiila haddana famaa qiila manduuqun famaa kii ayaa haddana ku soo xiga qiila la yidhi fiihi dhexdiisa innahu manduuqun waa manduuq kalgaayati sidii qaayaha oo kale xataa tankixa iyo wa inamaa sidii inamaa oo kale kuwaasaa iyaguna soo raacaya kuwaas waa derajada labaad qaayaha xataa tankixa zawjan hayrahu iyo ereygii inamaa ilaahukum ilaahun waaxidun oo kale kuwaasina waa derajada labaad oo famaa buu iskugu cadfay wahuwa aclaaha wahuwa aclaaha waa nafigi iyo laad ilaadii فما قيلنا waa darajadii labaad oo fadani tartiib maca taqriib bay فما قيل منطوق كالغايه وانما غايه انما با درجه labaad galaya markaa فشرط hadana shardiga darajada saddexaad galaya وإن كنا أولات حمل مفهوم المخالفة شرطك أي درجة صدحات سوقلية فشرط فصفة أخرى صفك له صفك له أو مناسبة مناسبة أي درجة أفراد يدن قليس حكم كمناسبة ama nacti ha ahaato ama xaalo ha ahaato ama daraf ha ahaato ama cillo ha ahaato kuwaa dee waynu soo maraynay markii dhoweyd kuwaasaa derajada afraad gelaya waayru munaasibatin iyo tu aan munaasib ahayn munaasiba ha ahaato ama munaasiba iyayna noqon waa isku derajo uun waayo fala iskuguma cadfin munaasibada iyo hayru munaasibada waa isku derajo uun falcadadu haddana waa cadadka fajliduuhum amaaniina jaldatan ku jira kaasaa halkaa gelaya fataqdiimu lmacmuuli macmuulka la horraysiinayo ayaa haddana halkaa gelayo iyaaka nacbudu oo kale talow mafhuumka sidiisa ma luqa ahaan baa loo xujaystaa mafhuumka sidiisa luqa ahaan miyaa loo xujaystaa mise luqa ahaan looma xujaystee sharci ahaan unbuu xujo u yahay oo diintii adiladun baynu ka qaadanaynaa walmafaahiimu mafaahiimta waa mafhuumulmukhaalafooyinkii xujatun xujo weeyi luqatan luqa ahaan xujo way u yihiin fil asaxi qowlka sixada badan a'imo badan oo a'immada luqadda ah ayaa ku tegey luqa ahaan in loo garanayo oo shaygan luqa ahaan loo qaadanayo luqa ahaan hadda kii sharciga ahaa un maaha waa luqa ahaan bay xujo xataa u yihiin sharcigaba intaan la eegin luqa ahaan ayaa loo xujaystaayo oo la yidhaha luqaddaa kutusaysa shaygan iyo shaygan ka soo horjeeda xataa inay kala xukun yihiin qolaale maye sharci ahaan iyo wuruudka shareecada baa laga qaatay in maxaanku idhaha mafhuumulmukhaalafadu uu xujo yahay oo sharciga unbuu ku xidhan yahay luqa ahaan xujo ma ahaan jirin oo loo xujaysan maayo waynu aragnaa walmafaahiimu mafhuumyadu xujatun xujo weeyaan luqatan luqa ahaan bay xujo u yihiin fil asaxi qowlka sixada leh sixada badan qowlka ansaxa ah xujo weeyaanoo luqa waa la xujaysanaya walaysa ka mid maaha minhaa mafhuumulmukhaalafada allaqabu laqabku ka mid laqabka waan soo sheegnay wahuwa sifatun markuu ina yidhi yuu diidanaa baynu nidhi wahuwa sifatun markuu lahaa yuu diidanaa laqab buu laqabkana waxaa looga jeedaa baynu ismiga iska jaamidka ah ama ha ahaado ismigaasi calam sida moxamed iyo yuusuf oo kale ama ha ahaado ismigaasi ismuljinsi ama ha ahaada ismigaasi ismuljamc sida usuuliyiintu ay ku tegeen ismigaa laqabka la yidhaa mafhuumulmukhaalafo ma leh walayse ka mid ma aha minhaa mafhuumulmukhaalafada allaqabu laqabku ka mid ma aha fil asaxi qowlka sixada badan oo haddaan idhaahdo jaaa rajulun gabadhi iman baan qaadanaya odhan maysid gabadhaasi waa maskuutu canhaa uuno lagama hadal way dhici kartaa inay timid oodan aduu ka hadal way dhici kartaa inayna imanin intu waa maskuutu canhaa gabadhaasi markaa in sha allahu tacaala cashirkeenni halka ayuu inoogu joogaya wallahu subxaanahu tacaala aclaa waclam